bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatanaad oo suuratu alancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo haddii aad aragtow dha ilaahay kuwa dabaalanaya aayaadkayna oo ku jeesjeesaaya ka jeeso ayuu dha ilaahay waa la fadhiisanin ilaa ay ka dabaalanayaan xadiis kaleentood oo sheeko kale ay ka gelaayeen aan qur-aanka ahaynin haddii shayddaanku ku halmaansiiyow dha ilaahay oo aada la fadhiisato xasuus bacdigeeda ha la fadhiisanin buu dha ilaahay qoonka dhaalimiinta marka aayaddaas markay soo degtaa muslimiintu waxay yidhaahdeen haddii aanu istaagno mar allaala markay qur-aanka wax ka sheegi tagaan waxaanan awoodaynin inaan masjidka aan fadhiisanno iyo inaanu dawaafun ayaanan awoodi karaynin maxaa yeele horeyaanu wasoo waranay suuradahan suurada makii inta nabigeena calayhi salaatusalaam maka uu joogay islaamkuna markaasi waxaa weeye awood uusan lahayn ay ahaaday markaasuu dhah ilaahay kuwa rabbigooda ka cabsanaaya korkooda ma ahan xisaab ay xisaabaan kuwaas khaa'iliintaas waxba kama ahan buu dha ilaahay waxa ay samaynayaan khaa'iliintaas kuwaas qur-aanka wax ka sheegaaya dadka mutaqiintaah waxba dushooda ka maahan la fadhiistaan laakiin waxaa laga doonayaa inay waaniyaan waxaa laga yaabaa kuwaas inay ka dhowrsadaan waxa ay samaynayaan ayaddan hadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaamayaa ayadana rasuulkiisa ayadoo hadda waxa weeye wixii rasuulka lagula khidaaban ay caam yihiin wadari ladiina kuwii ka tagow dhayaahi ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkooda laciban cayaar ka yeeshay iyo walahwan cayaar oo waqarad ay kedisowdha ilaahay hum ayaga alxayaatu noloshii addunya oo dhoweeday qoladaas ka tag ayuu dhah ilaahay wadakir waani ow dha ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka ku waani dadka an tubtala lianlaa tubtala inaan la sallimin naftu nafow dha ilaahay bimaakii sababkiisana aan loo sallimin kasabad ay kasbatay laysa lahaa xaal owna u sugnaanin naftaas min duunillaahi ilaahay keyrkiisa weliyun mid u gargaaraayo iyo walaa shafiicun mid shafeecaaya wa in taxdil ayuu dhah ilaahay haddii aad furatow dha ilaahay nafsi kulla cadlin furasho kulligeeda laa yuuqad minhaa laga qaadi maayo dha ilaahay fidahaas laga qaadi maayo ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ubsiluu la sallimow dha ilaahay bimaakii sababkiisa kasabuu ay kasbadeen lahum waxaa u sugnaadow dhahay alle sharaabun sharaab ayaa u sugnaaday oo min xamiimin biyo kulul ah iyo wa cadaabun cadaabow dha ilaahay aliimun mulimun wa xanuujiya bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriya hadda markii ilaahay subxaanau watacaala uu noogaga soo warramay oo rasuulka u soo sheegay nimankii khaa'iliinta ahay oo qur-aanka ku jeesjeesaayay oo aynu soo marayna casharkeennu horo niman badan oo sanaadiidda quraysha oo maaragtay faajiriina bay ahaayeen hadda ilaahay subxaanau watacaala wuxuu leeyahay isla qoladaas ayuu ilaahay wuxuu leeyahay wadari ladiina kuwa ka tagowdha ilaahay wadari ladiina kuwa ka tagowdha ilaahay ittakhaduu ka yeeshay diinahum diinkooda laaciban cayaar ka yeeshay ittakhaduu diinahum diinkooda ka yeeshay aladiina alladii waxa weye alladii kullifuuh weye diinka lagu kalifay diintii lagu kalifay inay raacaan oy rumeeyaan ayay waxay ka yeesheen wax cayaaraba diinta lagu kalifana waa diinta islaamka wey marka hadda diinta lagu kalifay ayaa loola jeedaa taas marka waxay dafcinaysaa haddii la dhihi lahay mushrikiinta waxaa weeye diin ma laha oo wax diin diinoy haystaan ma lehe diinkooda maxaa loo leeyahay markii la yidhaahdo waxaa laga wadaa aadayo diin ma laha ee hadda waxaa weeye diinkan ay ka tegayaan waa tii lagu kalifay diinta oo maaragtay ah waxaa weeye lagu kalifaa loola jeedaa saasaa markaasaa leeyahay itakaduu ka yeeshowdha ilaahay diinahum diinkoodii ka yeesha lagu kalifay laciban cayaar ka yeeshowdha ilaahay iyo walahwan ciyaar lacibka iyo lahwiga hadda kahor ayaanu kasoo waranay oo lacibku waxaa weeye licbu sibyaan weeye lahwiguna lahwulkuhuul weeye marka cayaartaanuna waxa weeye bistihdaa'ihim bihi jeesjeeska ay ku jeesjeesaayeen diinta islaamka ayaa cayaartu noqonaysaa oo waxa weeye diinta markii lagu jeefjeefto waxay noqonaysaa wax lagu ciyaaray saasay noqonaysaa oo waqarad ay kedisowdha ilaahay hum ayaga alxayaatu noloshu addunya oo dhaweeday xayaatada adduunyada ayaa kedisay oo waxay ku mashquuleen adduunyo kaliya diintiina way ka tageen qoladaasa u banbixinaa laleeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin sidaa hadda aan xasuusanno suuraddan waa suurad makiya rasuulkeenna calayhi salaatu salaam maka intuu joogana dagaal lama amrin marka haddana waxaa ayadana leeyahay waa intaa nabiga alayh salaatusalaam jihaadka la faray ee marka haddii jihaadka la faray kabacdi waxaa weeye laga tegi maayo wey marka aayaddan waxaa soo gelayaa layidhi dadka ka yeesha diinta islaamka lahw iyo lacib ka yeeshaa layidhi oo waxyaabo markaasi waxaa weeye diinta aan kamid ahayn soo geliyey sidii qoladii khawaarijta ahayd oo bidcada aheeday waxyaabo markaasi waxaa weeye diinta aan loo nisbay karin oo waxa weeye aan markaas shareecada ku bannaanayn kuwa maaragtay soo geliyey iyo kuwa waxyaabaha maaragtay macaasidaa samaynaya isla markaasna u nisbaynaaya dad wanaagsanoo saalixiina ayaanu ka soo gaarnay ku been abuuranaya kuwaas ayaguna way soo gelayaan ayay leeyihiin culummada oba mufasiriinta ah ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wadakir waane ayuu dhah ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka dadka ku waane u dhahay sayidka maxamedkaahu wadakir waane ayuu dhah ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka dadka ku waane an tubsala lianlaa tubsala aad soo qadaraad soo qadaraysaa laana waa soo qadaraysaa an tubsala lianlaa tubsala inaan la sallimin oo macnaha aan la dhiibin weeye ibsaalku waxaa weeye tasliimu nafsi fi lxarbi yaa lidhi nafta oo xarbada loo dhiibaa lidhi lilqitaali baatilkuna waxaa weeye waa shujaaca geesiga oo naftiisa halaaga ku ridaaya marka alla wuxuu leeyahay an tubtaa lianlaa tubtaa inaan la salimin oo aan la dhiibin weeye ama aan la baylihin naftu nafowdha ilaahay oo aan halaag loo salimin maxaa yeela haddii waxaa weeye wacdiga layska daayo oo dadka wax loo sheegi waayo nufuusta bani aadamka ayaa waxay noqonaysaa mid loo sallimay oo loo dhiibay ama la baylihiyey oo maaragtay loo dhiibay halaag weeye maxaa yeele dadka haddii aan wax loo sheegin kollay qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr u qadaray baa loola jeedaa kii aan ilaahay khayr u qadarin waxa weeye kaasi isagu min wax kasta loo sheegana wax ku dheefi maayo laakiin qofki macnaha ilaahay agtiisa khayr ku leh waxaa loo baahan yahay in wax loo sheego haddii markaa wacdiga layska daayo oo waanada layska daayo waxaa imaanaysa nufuusta in halaag loo salimo qof walba halaag oo iska galo naftiisa oo maaragtay halaago oo macaasi oo ku dhaco markaasuu dhe ilaahay an tubsala lianlaa tubsala inaan la sallimin oon la dhiibin weeye nafsu nafs ilal halaag weye halaag aan loo salimin sallimin dimaagkii sababkiisawdha ilaahay katabad ay kasbatay oo camala ah. laysa lahaa meeshaan waana la xaalay karaa waana istinaafna waa laga dhigi karaa waxaa kaloo laga dhigi karaa sifo laysa lahaa xaal ouna usugnaanin sugnaanin buudha ilaahay naftaas min duuni illaahi ilaahay sukadiisa weliyun weliyow dha ilaahay macnaha naasir gargaara iyo walaa shafيicun mid shafeeca oo cadaabka ilaahay ka mancinaayo uusan jirin maxaa yeele nafti haddii waxaa weeye halaag loo salimo oo camal xun ay samayso waxa weeye wax maaragtay u gargaaraya oo ilaahay qaybkiisa ma jiro mid i shafeecana ma jiro wain tacdilow dha ilaahay kula cadlin wain tacdil haddii aad furatow dha ilaahay nafti kula cadlin furasho kulligeedow dha ilaahay laa yu'khad laga qaadi maayo minhaa cadligaas laga qaadi maayo oo naftan waxaa weeye haddii la furto oo layidhaahdo hala furto maalinta qiyaamo wax kasta haddii lagu furto la yidhaahdo layska qaadi maayo wain tacdil owdha ilaahay wain tufid kula fidaa'in weye wain tacdil haddii aad furasowdha ilaahay kula cadlin furasho kulligeeda laa yu'khad minhaa laga qaadi mawdha ilaahay wax kastoo lagu furto la qaadi maayo weye marka hadda lamiirku waxa u noqonayaa laa yu'khad minhaa waxaa weeye fidahu u noqonayaa laa yu'kad la qaadi maayo minha sidahaas laga qaadi maayo maa tuftaa bihi waxa lagu furanayo laga qaadi maayo wey ulaa'ika kuwaasow dhah ilaahi subxaana wa ismu ishaarahan mubtada weeye alladiinada markaasi waa khabarkeedi weeye oo ismu mawsuulkaasa weeye lahum sharaabuna mubtada weeye iyo khabar ayay isu tahay jumladuna waxa weeye inay khabaru saani ay noqoto amba xaalo laga dhigo lamiirka ubsiluu laga xaaleeyo ama musanaf laga dhigo oo bayaan looga dhigay ibtaalka saddexdaasay ku bannaantaha layidhi alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ubtiluu la sallimay kuwaasu waa kuwa la sallimow dha ilaahay oo maaragtay loo sallimay halaaji bimaakii sababkiisow dha ilaahay kasabuu ay kasbadeen lahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay sharaabun sharaab ayaa u sugnaadow dha ilaahay oo min xamiimin biyo kulul ama waxaa la dhihi karaa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwaasoo ubtiluu la salimay bimaakii sababkiisa kasabuu ay kasbadeen lahum sharaab min xamiim markaa kabar laga dhigo taas iyadana way bannaanta waa ixraab afaraad wey ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwaasoo ubtiluu la salimay kuwa waxaa weeye wacdiga la wacdi waayey oo macaasida iyo maaragtay loo daayay kufriga kuwaasow dha ilaahay subxaana wa tacaala ulaaika kuwaasow dha ilaahi aladiina kuwaasoo ubtiluu la salimay bimaakii sababkiisa kasabuu ay kasbadeen lahum waxaa u sugnaaday sharaabun sharaabow dha ilaahi oo min xamiimin biyo kulul ah maa un weye maa oo maaragtay ah, xaraarada qolaylka nihaayada maaragtay ku gaaro weye waa kii ilaahi yidhi subxaanahu watacaala wain yastakiisuu yugaasuu bimaain kalmuhli yaswi wujuuha bi'sa sharaab wasaad mutafaraa iyo wa cadaabun cadaab ayaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiyo kaasuna waxaa weeye naarti kale cadaabkeedi weeye maxaa yeele waa tow dhah ilaahay yaduufuuna baynaha wa bayna xamiimin aaninow dhah ilaahay bimaakii sababkiisaw dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriya bisaabi kufri mowdha ilaahay kufrigooda sababkiisa ayaa waxaa weeye sharaab xamiima ugu sugnaaday iyo cadaab aliimahow dhah ilaahay qul waxaa u jira howdha haddana ilaahay mushrikiinta waxaad u tidhaahdaa anadcuu miyaanu caabudaynaa min duuni duunillaahi ilaahi kayrkiisa maa shay laa yanfacuna aanna anfacaynin walaa yadurunaa aanana dhibaynin haddaan cibaadadiisa iska dayno wanuraddu miyaana la celinayaa calaa acqaabinaa cirbahayni miyaana ku celinayaa bacda id waqti gadaashiisa haddaana allaahu alla uu nagu hanuunsho islaamka kaladii kii oo kalentoodow ilaahay istahwatu shayaadiinu shayaadiintu ay hoobisay fil arli ay ku hoobisay xayraana xaal ou yaa kii wareersan low xaala u sugnaada kaas asxaabun asxaabow dha ilaahay asxaabtaasoo yadcuuna uu yeeraya ilalhudaa hanuunka uu yeerayo oo markaasi ay u leeyihiin i'tinaan noo kaalay asaguna uusan ajiibayn oo halaagsamaayo qul waxaa u tiraw dhahdana ilaahay ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisa oo islaamkaa ayaa huwa alhudaa hanuun ah wixii islaamku kasoo aragna baadi weeye wa umirnaa waxaa nala faray haddaanahay annagu muslimiin linuslima inaanu u lirabbi lirabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda aan u hoggaansanno iyo wa an aqiimu salaata salaada ooga ayaa nala amray wataquuhu alla ka cabsada wahuwa allahna alladii allaha weeye ilayhi isaga xaggiisa tuxsharuuna laydinsoo kulminaayo aayaddan intaanan macnaheedu u gelin waxay iska leedahaa layidhi sababunusuul waxaa la sheega baa layidhi ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu abibakr asidiiq sayidinaa abubakr wiilkiisa cabdiraxmaan ahay ayaa intausan islaamin ka hor aa waalidkiis u yeeray sayidinaa abubakr ayaa u yeerayo wuxuu ugu yeeray cibaadada ee maaragtay ilaahay ugu yeeray cibaadada ilaahay ayuu ugu yeerayo waxa uu dhahay kufrigan ka soo noqon marka sidaas markuu yidhi ayaa isaguna waxa weeye wuxuu u yeeraa la yidhi aabbihiis aabbihiis markuu u yeeho gaalnimada kastoo naqa uu dhahay ayuu isaguna wuxuu ugu yeeraa aabbihiisaa la yidhi inuu asnaamta uu caabudo oo wuxuu yidhi adiguna islaamkan ka soo laabo ayaddaanaa marka soo degtaa layidhi ayadoo rasuulka calayhi salaatuasalaam la amraayo in maaragtay cabdiraxmaan jawow uu u celiyo oo markaasi warkaas uu nabigu alayh salaatuasalaam uu ku celiyo weeye marka hadda aayaddan waxaa ku sugan baa la yidhi sida ilaahay subxaanau watacaala u weynaynaayo oo loogu qasbaayo shaniga abubakar sidiiq sida uu weynyahay iyo fadliga abubakar oo la daahiriyo weeye maxaa yeele amarki waxaa lagu soo jiheeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waaqicuna wuxuu ahay amarka in lagu jiheeyo abubakar oo adigu ka jawow arrintaas la yidhaahdo macnaha marka waxa weeye annaga waxa weeye laa'iq nooma ahan u dhahaa nabiga leeyahy leeyahay alayhi salaatuasalaam cibaadatu man laa yanfacunaa weye midaan waxba anfacaynin cibaadiisa idaa cabadnaahu haddaan caabudno walaa yadurunaa aanana dhibaynin idaa taagnaahu haddaan ka tagna cibaadiisa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la leeyahay arrintaas adigu ku jahay baa leeyahayo dawowdi abubakar oo bixi lahay adigu bixi baa la leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa marka alla wuxuu ka dhigayaa in markaasi waxa weeye isagu uu ka jawaabo abubakar ou naftiisa uu kamid yahay waaba kamiduu ahaaye marka ilaahay nuhi qul waxaa u tiraa saydka maxamedka haw an miyaanu caabudaynaa min duunillaahi ilaahay kayrkiisa miyaanu caabudaynaa maa shay laa yanfacuna aanana anficaynin maa shay laa yanfacunaa aana anficaynin bicibaadatii weye haddii aanu caabudin walaa yadurunaa aanana dhibaynin haddaan iska dayna cibaadadiisa waa asnaama maxaa yeele ilaahay kayrkiisa ee haddii la aabudo waxba kuu anfici maayo haddii cibaadadiisa la iska daayane waxba markaasi ku luri maayo laakiin allah haddii la caabudo ilaahay na anfacaya haddaan caabudo cibaadadiisa haddaan iska daynana waana lurayaaho cibaadadii faralka ayo ilaahay nasaar haddaan ka tagno waana laku cadaabayaa taas wa miyaana la celinayaa u dhahowdha ilaahay calaa acqaabinaa cirbahayn miyaan idinku celinayaa oo ma gaalnimaan u noqonaynaa bacda id wakti gadaashiisa haddaana allaahu ilaahay uu nagu hanuunsho islaamka laa weye markaa taas wax dhacaya maaha kaladii kii oo kaleentood kaladii kii oo kaleentood istahwadhu shayaadiinu shayaadiintu ay hoobisay alallathu shayaadiinu weye shayaadiintu ay lumisay fil arli arlada ay ku hoobisay xayraana xaal ow yaha kii wareersan qofka waxa weeye baadiyoobay oo shaydaanku la tegay baa ilaahay wuxuu ka dhigayaa isagoo shaydaanku hawadaa sare uu ka soo fuuray ee markaasi meel kafro ah uusan aqoonin ou ku dhacay laa yadrii ayna yadhabu meelow aadana markaasi uusan garanaynin low xaalow u sugnaada kaasow dha ilaahay shayaadiintu ay hoobisay lumisay asxaabun asxaab macnaha rufaqo weeye yadcuunahu ugu yeeraayo ila hudaa hanuunka low xaal u usugnaadow dha ilaahay asxaabun asxaab low xaal ay usugnaadeen sugnaadeen asxaabun asxaab asxaabtaasoo yadcuuna ugu yeedha ila huda si ay u hanuunshaan wey dariiqa ugu hanuunshaan waa masalanba hadda ninkan cabdiraxmaana aabihiis iyo markaasi rasuulka calayhi salaatsalaam waxay ugu yeerayaan hanuunka ugu yeerayaan isaguna waxaa waa diidan yahay oy ay leeyihiin markaasi i isinaa noo kaalay war noo kaalay falaa isaguna ma ajiibayo markaasuu halaagsamaya istifaamkaasaan hor soo maran istifaamu inkaari macnafi wey qul waxaa u tilaawdha haddana ilaahay ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisa oo diinta islaamka ah ayaa huwa alhudaa hanuun ah weye qul waxaa tilaawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisa ayaa huwa alhudaa hanuun ah wixii kasoo harana baadi weeye waxaan diinta islaamka ahayn oo laysugu yeedho oo laysku hanuunsaaho baadiyay noqonayaan wa waumirnaa waxaana nala amray haddaan anagu annagu muslimiin linuslima inaanu u hogaansanno lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda aan hogaansanno ah, ee marka ma ahan in macnaha asnaam iyo ilaahay kayrkiisa cibaadooda aan hogaansano wey amarana allaahu weye ilaahay wuxuuna amray bian nuslima bimacnaa nuwaxida weeye alla inaanu waxidno oo aanu rabbulcaalamiin aan u hogaansanno waan aqiimu salaatana way ku cadfan tahay linuslima laatay ku cadfan taha weye Ah. waxayna gelaysaa taxta alamri weye aydan weye waxaana ku sugan iltifaat oo laga milicsado takallum kadaad loo milicsado taqwadii ayaa lagu cadfaa layidhi waxay noqonaysaa min cabsi alcaam ayay noqonaysaa cala alkhaas weye salaada ayaa la khrisaa layidhi bacd alislaam maxaa yeele acdamu arkaanihi weye ilaahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala waan aqiimu salaata salaada ooga ayaa nala amray annaga wataquu alla ka cabsada ayaa nala amray wa huwa allana alladii allah weeye ilayhi isaga xaggiisa tuxsharuuna laydinsoo kulminayo maalinta qiyaamo si waxaa weye laydiin xisaabo marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa jawawdi jeheeyey oo ku jeheeyey haddii la yidhaha sawnuzuulkaas aal raacaya abubakr wiilkiis cabdiraxmaan wahuwa alla ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala haddana u dhawdha ilaahay alladii allah weeye khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray wal arla arladana abuuray bilxaqi xaqnima ku abuuray maxaa yeele hadda iyagu asnaan bay ugu yeerayaan tanam waxaa weeye sifadan miyuu leeyahay la wahuwa allowdha ilaahay alladii allah weeye aayadda hadda aynu soo marayna ayaa aayaddanu daliil u tahay wahuwa allowdha ilaahay subxaana wa tacaala alladii allah weeye khalaqa samaawaati samaawaadka abuuray wal arla arladana abuuray bilxaqi xaqnima ku abuuray oo dhan ilaahay subxaanau wa tacaala xaqnimuu ku abuuray cabas ilaahay waxu abuuri maayo wa yooma maalin yaquulu alla uu leeyahay shayga waxaa meeshaan lagu qadaraa yoomadan darafka ficil oo muqadaraha lagu nasbinaya marka waxaad leedahay wadkur xus yooma maalin yaquulu alla uu leeyahay oo shayga u dhahaayo kun ahaw shayaw ah fa yakuunu digadnu ahaanayo waa maalinta qiyaamaha layidhi maxaa yeele khalqiga ilaahay wuxuu leeyahay quumuu soo kaca ayuu leeyahay oo quburaha soo kaca markaasay hal maray soo kacayaan marka alla wuxuu yidhi wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin yaquulu alla uu leeyahay shayga kun ahaw shay ahaw fayakuunu dabeedna u ahaanayo qowluhu ilaahay qowlkiisowdha ilaahay alxaqu mid xaqa weeye ilaahay qowlkiisu waa mid xaq ah asidqulwaaqicu weye waa mid run ah oo dhacaayoon shaki uusan ku jirin oo alla subxaanahu watacaala sida uu wax noogu sheegaaye ayay u dhacayaan weye laabudda min wuquucii weye inuu dhaco shaygaas sida ilaahay u sheegaayo ayaa laga maarmaana weye qowluhu alla qowlkiisii ow dha ilaahay subxaanau watacaala alxaqu mid xaqa weeye asidqu lwaaqicu laa maxaalata weeye walahu alla waxaa u sugnaadow dha haddana ilaahay subxaanau watacaala almulku mulkiga ayaa u sugnaaday yooma maalin yunfaku la afuufaayo fi suuri buunka la afuufaayo waa nafqada taaniyada taaniyadahaa layidhi alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walahu alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay almulku mulkiga ayaa usugnaaday sugnaaday maalin yunfaqu la afuufaayo fi suuri suurka la afuufaayo marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay walahu lmulku yowma yunfaku bisuuri marka hadda macnuhu maahan keliya in maalintaas suurka la afuufaayo nafqada saaniyada ah oo labaad ah in keliya mulkigu ilaahay usugnaaday ma ahan macnuhu waxaa loola jeedaa ha layidhi maalintaas waxay uga duwan tahay man markaa adduunyada la joogo ilaahay mar walba horta mufwasa u sugnaaday laakiin waxaa farqiga u dhaxeeya ay tahay inta adduunyadan la joogo waxaa la sheegtaa mulki oo majaaziyaha la sheegtaa mulki oo majaaziya ayaa la sheeganayaa maxaa yeele khalaa'iqdu maanta hadda adduunyadan markaan joogno bani aadamkaba fiiri qof walba wuxuu leeyahay waxaas anaa iskale ama waxaa la leeyahay wax heblo hebela iskale ayaa la leeyahy marka hadda lahaashadaasu waa lahaasho oo majaasiya xaqiiqo maaha adduun iyo aakhiraba waxa weeye lahaashada wax walba lahaashadooda ilaahay baa iskale shay walba marka hadda waxa loogu khasisaayo maalinta tuurka la afuufaayo nafada taaniyadaa mulkiga ilaahay waxa loogu khasisaayo maalintaas waxaa lumayaa la yidhi mulkigii majaasiga ahay arrintu waxay ku soo haraysaa oo kaliya mulki oo xaqiiqaya weeye ee macnuhu maaha in ilaahay markaas kaliya mulki uu leeyahay haddana uusan lahayn laakiin arrintu saasay macnaheedu tahay hadda ka waan soo sheegnay hay-ado kaloo noocaasina waanu ku tegaynaa maxaa yeele ilaahay maalintaas wuxuu dhihi doonaa liman ilmulkulyom mulkiyo u sugnaada khalaa'iqdoo dhan markii lasoo safay jin iyo insi kulli laysu yimaado kufaar iyo muslimiin marka shibaa la leeyahay ilaahay markaasu wuxuu leeyahay lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahayga waaxidulqahaarka ayuu u sugnaaday saasuu leeyahay maantaas cid wax sheeganaysa ma jirto qof walba waxaa weeye ayadoo qaawan oo waxa weeye buuryadeedii qabta ayay markaas oo kaballa ayay markaasay soo istaagaysaa cid maantaas wax sheeganaysaa ma jirto oo hadli kartaa ma jirto markaasuu dha ilaahay walahu alla ayuu u sugnaaday almulku mulkigiiow dha ilaahay yooma maalin yunfaku la afuufaayo fi suuri suurta la afuufaayo marka hadda suurka laba jeeraa la afuufaa ee hadda middaan waxaa weeye nafqatu thaaniya weeye nafqada labaad oo baxsiga laysu soo bixinayo ayaa loola jeedaa ilaahay haddana wuxuu yidhi caalimulgaybi qaybka allaha ku cilmila weeye alle iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirka yalla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ow ilaahay alla qaybka kii ku cilmila weeye iyo washahaadati waxa muuqda maa qaaba wamaa shuhida weeye waa markii hadda waxa weeye annaga naloo nisbeeyo annagaa wax qeyb naga yihiin ilaahay wax walba isaga xaadiray u yihin weye ah, maa qaaba wamaa shuhida weye haddii macnaha loo nisbeeyo khalaa'iqdaa loola jeedaa wailaa falkullu cinda allahi shahaada weye yay walba ilaahay subxaana watacaala agtiisa xaadir uu ka yahay walaa yaqiibu calayhi shayun shayna ilaahay ka ciili maayo wili markaasi waxa weeye toddobada arlo meesha ugu hoosaysa jira iyo todobada samo mid meesha u koraysa jira haddii ilaahay loo nisbeeyo waxa weeye daahir weeye markaas sawaaun bisawa wax walba ilaahay subxaana watacaala waa u muuqdaan oo ilaahay wuxuu caalim ugu yahay cilmi oo tafsiiriya oo cad ayuu ilaahay subxaana watacaala u ogyahay wax marka ilaahay ka qarsoon ma jirto ee marka hadda la leeyahay caalimulkaybi washahaadati waxa weeye wax markii makhluuqa loo nisbee weye maxaa yeele annagu waxbaan u jeednaa waxna waa naga ciilan yihiin koonkan caalimul aybi ow dha ilaahay aybka alle ku cilmila weeye alle iyo washahaadati waxa muuqda wa huwa allow dha haddana ilaahay subxaanau watacaala alxakiimu alefal suuban weye alxakiimu alefal suuban weye ilaahay subxaanau watacaala oo shay walba ilaahay xikmad ayuu ku dejinayaa yadacu shay-a fii maxallihi weeye markaa hadda aayaddan khaatumadeedu waxay daliil u tahay aayadda bilowgeeda weye maxaa yeele ilaahay wuxuu idhi walahu lmulku yooma yunfaku fi suuri caalimu lgaybi washahaada wa huwa allow dhahay markaas alla subxaanau watacaala alxakiimu allihii fal suuban weeye oo xidmad markaasi shay walba xidmuu ku dejinayaa abuurkiisa alxakiimu fii suncihi weeye waxa u sancaynaayo ilaahay subxaana watacaala si xikmad leh ayuu u sancaynayaa alkhabiiru allihii baadinka warqabaa weye haddana oo ilaahay subxaana watacaala shayga daahirkiisa iyo baadinkiisa isugu mid weeye marka waxaa ilaahay halkaas ku caddaynayaa alla inuu ka duwan yahay sifatulmakhluuq oo makhluuq owna oo kale uusan hayn marka ilaahay subxaanau watacaala shay walba daahirkiisa iyo baadinkiisu waa isugu mid wax ilaahay subxaanau watacaala koonkan uga cilan ma jiraan marka sidaas ayaa la leeyahay bibaatini alashyaai ka daahirihaa weye ashyaada baatinkeeda daahirkeeday ula mid tahay marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda todobaatan iyo afaraad oo suuratu lancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay aayado oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaanihiisa ka warramaaya alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala ilaahay qowlkiisu waa mid xaqa oo dhacaayoon shaki uusan ku jirin mulkiga ilaahay ayaa u sugnaaday maalinta la qiyaamo oo buunka la afuufaayo nafkada saaniyada ilaahay wixii ciilan iyo wixii la arkaayo ayuu caalim ku yahay ilaahay subxaanahu watacaala shay walba maxalkiisa ayuu dejinayaa shay walbana ilaahay baatinkiisa daahirkiisa caalim ayuu ku yahay ilaahay na soo dhah meeshaan hadda waxaa weeye waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa waxaanu ka gelaynaa nabiyullaahi ibraahim oo waxa weeye afaadilu alambiyaa'i kamida ambiyadii ilaahay uga waaweyneed oo rusushii ilaahay uu soo diray kuwu waaweynay kamida shanta maaragtay ululcasmiga kamida ayaa ilaahay subxaanau watacaala qisadiisa halkaa noogu sheegayaa nebi ibraahim markii waxaa weeye nash'adiisa bilowgiisii sida waxaa weeye arrintiisa ay ku bilaabatay sida ilaahay subxaanau watacaala u barbaariyey sida xujada ugu oogay qoomkiisu kufaarta ahay iyo sida ilaahay subxaanau watacaala xujada ugu laqinay ayaa ilaahay subxaanau watacaala noo sheegaya waxyaabihii markaasi waxa weeye cajiibka ahay oo markaasi qoomkiisa uu ku oogay iyo sidii waxa weeye caqli xumadooda markaasi u tusaaleeyey ayaa ilaahay subxaanau watacaala noo sheegaya alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow cid wakti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim ibraahiimow dha ilaahay marka hadda qisadan waxaa la yidhi waxay la xidhiirtaa ulanadcuu min duunillaahi ayay ku la xidhiirtahaa layidhi oo waxay ka dhigan taha layidhi qul yaa muxamedu likufaari maka anadcuu min duunillaahi maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa haddana u xujayso bimaa waqaca liibraahiim wixii nabiyu ibraahim ka dhacay wey maca qowmihi weye xaysu sanaca ah calaa cibaadati alasnaam markuu ku ceebeeyey oo ku xumeeyey cibaadada ay asnaamta caabudaayeen ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala wadkur xusowdha ilaahay oo ummadaada u sheeg gaar ahaan kuwa mushrikiinta ahay id wakti qaala uu yihi yowdha ilaahay subxaana watacaala ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabbihiisa u dhahay aazar aazar ahaay atatakhidu ma yeelanaysaa aabbaheeyow asnaaman sanamyaalo aalihatan ilaahyaal miyaad ka yeelanaysaa inii anigu araaka waan ku arkayaa adiga iyo wa qoomaka qoonkaagu fii lalaalin baadi inaad ku sugan tihiin mubiinan oo cad baadi cad inaad adiga iyo qoonkaagu aad ku sugan tihiin ayaan idin arkayaa marka hadda nebiyullaahi ibraahim markii waxaa weeye dacwada uu bilaabayey waxaa markaasi uu ka bilaabayaa meesha isaga uugu dhow oo waxaa weeye shirkiga iyo macaasida xooggeeda ay ka jiraan ayuu markaasuu la hadlayaa oo isaga markaasi asalkiisa aabihiis ayuu ka bilaabayaa marka haddii waxa weeye dacwada sida loo bilaabaayo ayaa markaasa ambiyada ilaahay isaga egyihiin maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu u dhahay wa andir cashiirataka alaqrabiina ayuu dhahay sayidka maxamedka ow qaraabadaada oo dhadhow udig dig ayaa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo baahan yahay dacwada meesha markaasi kuugu dhow inaad horta marka hore aad ka bixiso ka islaaxisaa weye aabbihiiso markaasuu ka bilaabaya waykun xusowdha ilaahay id wakti qaala wuu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liabiihi aabbihiisa ou dhahay aazara aazar ahay aazar waxaa la yidhi laqabkiisow ahay magaciisa caadigaana taarakh ayaa la dhihi jiraa layidhi qaar waxay yidhaahdeen aazar magaciisow ahay taarakhna laqabkiisow ahay intaasba hadda waxaa weeye ilaahay yaa ku cilmiga laakiin hadda daahirka waxaa ku cad in markaasi waxaa weeye aajar markaas uu ahay si kastoo la yidhaahdaba aajarkan waxaa weeye min alujri ayaa laga soo qaatay min alujri ayaa laga soo qaatoo ceebahaa layidhi maxaa yeele ceebaa ku quntaa layidhi aajar maxaa yeele asnaam ayuu caabuday waxaa weeye amba qallooc ayaa laga soo qaatay sakino kuma jiraa layidhi labaduba inay ku quntay oo ceebuna ay ku quntay cibaadatul asnaama qalloocna uu ku jiro diinta uu ka qalloocnay weye markaas wuxuu dhahay atattakidu ma yeelanaysaa asnaaman sanam yaalo aalihatan ilaahyaalo miyaad ka yeelanaysaa ood caabudaysa weye istifhaamki istifhaamu inkaari wa tawbiik weeye adiga markaasi waxaa weeye atattakidu ma waxaad samaysanaysaa asnaaman sanam yaalo miyaad aalihatan ilaahyaalo ka samaysanaysaa ah, mafcuul awal iyo mafcuul haani labadaas kala noqonayaan macnaha waxau ka wadahaa layidhi waxyaaba oo la suureeyo insaan suuraddiis laga yeelay oo ilaahay kayrkiisa la caabuday miyaad ka yeelanaysaa ayuu leeyahay ee wax la caabudo kolka waxay aheedaa qoryo wax laga qoray wax dhagax laga qoray wax dahab laga qoray wax sada laga sameeyey waxyaaba badan weeye oo adiga markaas aad caabudaysa adiga iyo qoonkaaga weye qoonkiisii waxaa weeye kan caamiinta la sheegay markaasuu dhahay inii anigu araaka waan ku arkayaa aabbaheyow adiga iyo wa qowmaka qoomkaada yeelashada waxaa weeye asnaam aad ka yeelateen aaliho fii dalaalin baadi inaad ku sugan tihiin oo xaqa laga lunsan yahay mubiinan oo cad taas ayaan maaragtay idinku arkaayo hawdha aad iyo aad ayaa adiga iyo qoomkaagu lunsan tihiin hawdha markaad ilaahay qayrkiisa aad caabudaysiin oo asnaam aad ka samaysateen aaliho aad ka samaysateen taasaan maaragtay idinku arkaayaa weye ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wakadalika sidaasoo kalentood kamaa araynaahu idlaala abiihi wa qowmihi saa nebiyullaahi ibraahim u tusinay aabbihiis baadida uu baadiyeysan yahay iyo qoomkiisu baadida ay baadiyeysan yihiin wakadaalika sidaasoo kalowna ilaahay nurii waanu tusinaynaa ibraahiima ibraahim malakuuta samaawaati samaawaatka mulkigoodow ilaahay iyo wal ardi arlada mulkigeeda oo markii ilaahay subxaanau watacaala uu tusiyey dadkan uu la joogo oo aabbihiis oo bilow ka yahay inay loonsan yihiin ayaa haddana ilaahay subxaanau watacaala waxyaabo yaqiin siinaya ilaahay tuseeyo samaawaadka iyo arlada ayaa la tusiye malakuutkooda mulkigoodaa loola jeeda si waxa weeye ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa ugu deliishado oo waxa weeye yaqiin meeshaas ugaga sii qaato marka hadda malakuutkan waa mulki weye ta'daana waa lilmubaalagati aa layidhi waxay ka dhigan tahay raqabuud iyo rahabuud oo kale iyo raxamuud oo kale oo raqbo iyo rahbo iyo raxmad laga soo qaatay marka hadda malakuutka iyo maaragtay milkigu waa waaxid aa layidhi culammada suufiyada waxay yidhahdeen farqigaa udhaxeeya malakuutka iyo milkiga oo waxay yidhahdeen waxay yidhaahdeen malakuutku iyo milkiga farqigaa udhexeeya oo mulkigu waxay yihahdeen wixi aan ujeedno jeedno waayo waan anagu indhaha ku hayna koonkan weye malakuutkuna wixii naga qarsoon weye sidii samaawaadka iyo wixii ku san weye marka saasay yidhaahdeen laakiin sidaa loo badan yahay waxaa weeye inay isku mid yihiin weye waxaana la sheegay baa la yidhi waxaa nabiyullaahi ibraahim lagu joojiyaa la yidhi dhagax ayaa lagu joojiyaa la yidhi dhagax markuu ku istaagaa layidhi ayaa waxaa loo kashfiyaa layidhi samaawaadkaa loo kashfiyaa layidhi ilaa carsiga iyo kursiga uu ka arkaa layidhi iyo wixii samaawaadka ku jira oo cajaa'ibaha layidhi xataa uu ka arkaa layidhi makaankiisa xataa jannadahay waa la tusiyaa layidhi waatow dha ilaahay wa aataynaahu ajrahu fi dunyaa wa inahu fi laakhirati la asaalixiin waxaa arladana loo kashfiyaa layidhi ayaga arlada todobada arlo ayaa loo kashfiyaa layidhi ilaa uu ka fiiriyaa layidhi todobada arlo arlada ugu hoosaysa oo markaasi waxa ku sugan oo cajaa'iba uu arkaa layidhi marka hadda markii saas la yidhaha ru'yadaanu waxay noqonaysaa basariyay noqonaysaa ee cilmiye maahano waa tusinnidaas macnaha cilmigaan ku ogeysina maa ina indhaha ayaan u saarnay noqonaysaa saasaana raajax alla wuxuu yihi subxaanau watacaala wakadaalika sidaasoo kale ayaa nurii tusinaynaa ibraahiima ibraahim dha ilaahay malakuuta samaawaati samaawaatka samaawaadka mulkigoodowdha ilaahay iyo wal arli ayaanu tusinaynaa waxaana utusinaynaa markaasi liyastadilla bihi calaa waxdaaniyatina waxdaaniyadayna inuu u daliishado ilaahay waxdaaniyadii subxaana watacaala iyo waliyakuuna inuu ahaado ibraahim min almuuqiniina kuwa yaqiininaya mid kamid u ahaado iyo waliyakuuna inuu ahaado dha ilaahay min almuuqiniina kuwa yaqiininaya oo markaasi meeshaas yaqiin ou ka helo maxaa yeelay intaas qofkii la tusaaho yaqiin ayuu qaadanayaa sidii rasuulkeena alayhi salaatusalaam markii la dheelmiyey yaqiin xoogle markaasi loo ziyaadiyey oo welwelkii markaasi loogaga bixiyey falamaa goortii janna uu mugdiyaabowdha ilaahay calayhi ibraahim alleylo habeenka uu ku mugdiyaabay ra'aa wuxuu arkay nebi ibraahim kawkaban xidig ayuu arkay qaala markaas waxa u dhahay liqoonkiisowdha ilaahay waxayna ahaayeen najaamiin xidiga dhabiilowyaalay ahaayeen haadaa midkaanu rabbii rabbigaygi weeye waa u ka wadaa saad idinku sheegaysiin xidigaana aniga rabbigii ah falamaa goortii asala uu ciilay ou dhacay xidigii qaala wuxuu yidhi laa uxibu anigu ma jecli alaasiina kuwa dhacaayo oo ciilaayo inaan rabbi ka yeesho maxaa yeele rabbi kuma banaana takyiir iyo intiqaal weeye maxaa yeele takyiirka iyo intiqaalku waxay kamid yihiin sha'niga xawaadisay kamid yihiin ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala falamaa goortii jalla uu mugdiyaabay min aljannati aa soo waa sadriga weeye haddii xoogaa yar meeshaan ayadana aanu ka sheegno waxaa la yidhi namruud binu kancaan zaminkiisi ayaa lasoo bixiyey nebiyulaahi ibrahim marka namruud dadka wuxuu uu yeeri jiraa layidhi inay isaga caabudaan maxaa yeele ilaahnimu sheegtay si fircawn oo kale ayuu ahay wuxuuna namruud iska lahay baa layidhi niman kuhaano ah oo waxa weeye sixaxiriina iyo kuwa xidiga dhabiigoowyaal oo xidiga wax ka sheega markaasay waxay ku dhaheen baa layidhi waxaa beledkaaga ka dhala doona sanada sana yidhaahdeen wiil oo markaasi bedeli doona dadka ahlul arliga arladan jooga diintooda bedeli doona hadda diinta ay sheegaayaanna waa cibaadatu kayrilaahioo namruudkaas la caabudaayay diinka dhigaayaan halaagaaguna asaga ayuu ahaanayaa mulkigaagana asaga ayaa baabi'i doonow ayay yidhaahdeen aalayidhi waa sida hadda nebiyullaahi muuse markii ilaahay subxaana watacaala uu reer banu israa'iil ka dhalinaayey ay dhaheen nimankii suxarada ahayo sidaas oo kale ahay ay u sheegeen fircoona fircoon uu bilaabay inuu reer banu israa'iil wiilashooda uu laayo marka hadda arrintan waa taariikh soo jiri jirtay dadka jabaabiradaahuna waa isku mabda wuxuu faray baa la yidhi namruud in maaragtay hulaam kasta wiil kasta oo sanadaas dhasha in la laayo wuxuu amray baa la yidhi ragga iyo haweenka in la kala fogeeyo waxaana la yidhi tobanki nin hal ninoo waardiye ayuu u sameeyaa layidhi oo naagaha ka ilaaliya naagtu markay xayso waxaa la yidhi ayaday ninkeeda waa laysu dayn jira maxaa yeele caadadoodaa waxay aheeda naaguhu markay xayl qabaan naagaha ma jimaaci jirin baa layidhi hadday naagtu daahir noqotane ninkaiyo naasiisa waa la kala dhex gelaye si sanadaas loo baajiyo ninkaas dhala lahay wax hadda marka ilaahay qadaraahuna cid ma baaji karay namruud marka waa baxay baa layidhi oo raggii ayuu kaxeeyey dhul baadiyaa oo qafadahow geeyaa layidhi markaasuu naagii ka fokeeyey ka fogeeyey asagoo markaasi arrintaas canugaas dhala doona ka baqaayo arrintaas muddo ayuu saas ku hayaa layidhi ummaddaasaa layidhi kolka waxa weeye magaaladii ayuu dan ka yeesaa layidhi magaaladii markuu dan ka yeeshay ninuu aamini karo ayaa waxa uu ka arkay baa layidhi ninkaa layidhi aazar oo nabiyulaahi ibraahim aabihiisa nimaan ahaynoo arrintaas u aamini karo ayuu waayey oo wuxuu is yidhi hadda rag oo maanta duurkaan lagu haayey haddii aad sii dayso nin kamida mida dhaafi maayo marka aazarow dirsaday baa layidhi aazal ayuu markaasu halaysoo soo wacay yidhi waa loosoo wacay aazalaa u yimiday kolkaasu waxau dhahay anigu danankaa leeyahay aazarow waxaana jeclaa inaan kuu dardaarmo waxaan kuu dirayana waxaa weeye kalsooni anigu aan kuu qabo ayaan kuu dirayaa waxaana weeye waan ku dhaarinayaa oo inaad dhaarataan doonayaa waxaadna iigu dhaaranaysaa inaadan naagtaada adan taabanayn eegar markaas waxau dhahay anigu nin diintiisa aad iyo aad ugu adagaan ahay oo waxa weeye ballankaas ma burinaayo u dhahay kolkaas ayuu markaas xaajadiisa u dardaarmaa layidhi eegar waa soo baxay magaaladii u galay baa layidhi xaajadii boqorka ayuu sameeyaa layidhi naagtiisii u galay baa layidhi markaasuu iska celi waaya layidhi ilaa naagti markaasi oo ku dhacow jimaaca layidhi isla saacadii nabi ibraahim uurowdaa layidhi markii uurkeedii uu soo dhowaaday ayaa waxaa la yidhi ay carartay baa yidhi ayadoo ka baqaysa in markaasi la arko oo markaasi iyadana la qabto wiilkana la dilo marka waxaa la yidhi anugii markii waxa weeye ay dhashay baa layidhi waxay dhigtaa layidhi weli oo markaasi aan biyo lahayn oo oomanaa weli calal ayay ku duuduubtaa layidhi markaasi halkaas uga tagtaa layidhi marka waxaa la yidhi aabbihiisay u sheegtaa layidhi aabbihiis ayay u sheegtaa yidhi taasaa markaasaa la sheegaa amase culamada qaar waxay yidhahen maya aadiis uma sheegin halkaasay u watataa layidhi markaasay u imaan jirtaa layidhi say u fiiriso bal waxa markaasi anugaas buu ku sugan yahay waay arki jirtaa layidhi asagoo iska nool ayagoo inuu dhimaayo u qabayso asagoo nool oo farihiisa nuugaayo farna waxaa weeye caana ka nuugaayo farna suba ka nuugaayo farna malab ka nuugaaya farna timo ka nuugaayo nebi ibraahim marka waxaa weeye halkii maalin wuxuu kori jiraa layidhi inta canugu bil uu koro bilkiina wuxuu koraaya canugu sanad intau u koro marka wuxuu meeshaas ku nagaabaa layidhi shan iyo toban bilood ayuu joogaa layidhi marka waxay yidhaahdeen nebi ibraahim markuu barbaaray asagoo halkaas ku jira ayuu hooyadiis maalin waxau ku dhahay baa layidhi yow yahay rabbigaygu ayuu ku dhahay layidhi markaasay tira ana aniga ayaa rabbigaagi ah markaasuu wuxuu dhahay baa yidhi faman rabbuka adigan ayaa rabbigaaga hooyadayey markaasay waxay tiri abuuka aabbaha aabbaha ayaa rabbi ii ah markaasuu dhahay faman rabbu abii aabbahayn ayaa rabbi u ah markaasay waxay tiri uskud aamusi marka ninkeedii u laabatay markaasay waxay tiri canugii waxaan ku arkay waxyaabihii lagu sheekaysa jira inuu soo wado dadkan arladan jooga diintooda inuu doori doono markaasay arrinta u sheegtaa la yidhi canugu wuxuu dhahay aabbihiisaa u yimidaa lihi aasar markaasuu waxau dhahay ibraahim aabbaheeyow yow yaha rabbigaygu markaasuu dhahay ummuka waa caadadu siday ahaday markaasuu dhahay hooyadayna yaa rabbi u markaasu anaa rabbigeediya markaasuu dhahay adigana yaa rabbigaaga markaasuu dhahay namruudaa rabbigayga markaasuu waxau dhahay namruudna yaa rabbigiisa ahu dhahay mays ugu dareerow ka taabtay markaasuu dharbaaxay baa layidhi adoogi kolkaasuu waxau dhahay aamusow dhahay marka meeshaas ayuu ka soo baxay markii uu ka soo baxay hadda waxa weeye namruud waa moogyahay maxaa yeele namruud isagu sanadkii ou ilaalinaya waa la soo dhaafay oo shan iyo toban bilood markuu joogo barbaaray waxaa weeye hadda muddadaas xawli dheer ayuu ku koraaye sanadkii haddii la dhaafay isagu sanadkaasuu ka baqaaya mana uusan arage nebi ibraahim meeshuu kasoo baxay kolkaasuu mujtamaci soo dhex galay marka markaasi uu la hadlaayo dadka oo arrintan uu samaynayo waa waktigaas baa la layidhi ilaahay markaa uu yidhi subxaanau watacaala falamaa goortii janna uu mugdiyaabay calayhi korkiisa alleylu habeenka uu ku mugdiyaabay ra'aa wuxuu arkay nebi ibraahim kawkaban xidig ayuu arkay ilaaku inay xidigan xidiga zuhre la yidhaaho ayaa layidhi qaala markaas waxaa u dhahay qoomkiisi haadaa midkaanu rabbii rabbigaygi weeye saad sheegaysiin idinkoo idinla tahay marka saas marka u dhahay shiibow ka dhahay xidigii marka waa dhacay maxaa xidigan zuhrada la yidhaha xidigan socdow kamidii oo dhaca falamaa goortii afala uu ciilay xidiga ama uu dhacay qaala wuxuu yidhi laa uxibu anigu ma jecli alaafiliina kuwa dhacaaya alla ilaah wax dhacaayo iska socda ma jecli buu dhahay inaan rabbi aan ka yeesho maxaa yeele lianna rabba laa yajuusu calayhi tabiir walintiqaal weye rabbi waxaa weeye kuma banaana doorsoon iyo inuu ilaahay meel ka guurow meel tago maxaa yeele sifaatu lmakhluuq weye ilaahay mid guurguuraayo meel kasoo degaayo meel degaayo maantaas caqiide iyo diin maaha maxaa yeele waxaas waxay ka yihiin ou dhahay xawaadista shacnigooda marka waxba uma aysan jixin jixin baa waxba hadda kama soo qaadin wax weyn sidaas markii arrintu ay heeday ilaahay haddana wuxuu yidhi falamaa goortii ra'al qamara bayxi uu arkay bayxiyou arkay baasiqan xaal uu yahay kii soo dhalanaya falamaa goortii ra'al qamara bayxi uu arkay baasiqan xaal uu yahay kii soo dhalanaya bayxi qaala wuxuu u dhahay haadaa midkaanu rabbii rabbigaygu weye midkan waa rabbigeeyi taa idinka idinla tahay falamaa goortii asala uu dhacay dayixi qaala waxau dhahay nebi ibraahim lawallaahi in lam yahdinii haddowsan ihanuunin rabbii rabbigay oo ilaahay uuna hanuunka igu subin la akuunanna waxaan ahaanaya oon ahaanayaa min alqoomi qoomka mid kamida mida ah allaaliina oo baadiyoobay marka hadda qoomkiisa wuxuu u sabeebayaa inay ayagu baadiyeysan yihiin ee asagu ma baadiyeysna markaasu wuxuu leeyahay Ah, markii qodaxa eh, dayxi uu dhacay lain lam yahdii haduusan i hanuunin rabbii rabbigaygu laakuunanna waxaan ahaanayaa oon ahaanaya waxaan ahaanayaa min alqoomi qoomkii mid kamida allaaliina oo baadiyoobay haddana waxaa weeye dheg uma aysan dhiginoo waxba hadda kama soo qaadin falamaa goortii ayuu dha ilaahay raca shamsu qodaxdii uu arkay baasiqatan xaalaytaa tii soo dhalanay falamaa goortii raa shamsu qodaxdii uu arkay baaziqatan xaalaytaa sii soo dhalanaysa qaala wuxuu yidhi haadaa midkaanu rabbii rabbigayg weye hadda waxaa weye waa tadkiiryaa la yidhi maxaa yal khabarka ayaa markaasaa mudo kala weye haadaa midkaanu dhahay rabbii rabbigayg weye haadaa midkaanu akbaru waa ka weyn yahow dhahay xidigihii iyo dayx midkaanu waaba ka weyn wuxuu iska dhigdhigaya dabaal dabaalow iska dhigayaa ayagaasuu markaasuu tiraya ayaga ayaa markaas caqli xumado oo tusaya haadaa midkaan ow dhahad mar waa ka weyn oo wuxuu iska dhigaya nimaan weligiisba dayax arag oo aan xidig arag oo aan qorax arag saasuu iska dhigaya falamaa goortii asfarad ay dhacday darkii qoraxdii dhacday waxaa meesha ku jirta waqawiyad calayhim alxujatu weeye walam yarjicuu ayagana xujada ay kusoo adkaanayso isla markaasina aysan noqonaynin ilaan dad dad luunsanoo waxba aan garanin weeye ayaa markaas qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay yaa qoomi qoomkaygiyow inii anigu berii'un beri baan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alle adigu shariig yeelaysaan arrintii tartiib tartiiba wuu soo xoogaabayaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim ow dha yaa qoomi qoomkaygiyow innii anigu berii'un beri ayaan ka ahay mimaa kii tushrikuuna alle adigu shariig yeelaysaan oo asnaamta asnaamtaan iyo ajraamtaan oo muxdasada ah oo muxtaajada ah oo u baahan wax soo dirisiiye ood caabudaysaan anigu beri baan ka ahay markaasay waxay ku leheenaa layidhi adigu waxaad caabudaysaa markaasuu sidaan dhahay ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim inii anigu wajahtu waan jiheeyey wejhiya daatadayda lilaahi macbuudki ayaan u jiheeyey fadara samaawaati samaawaadka abuuray wal arla abuuray xaniifan xaal anaha kii iiranaya oo diinta qayimkaa u iiranaya wamaa ana anigu mana ihi min almushrikiina kuwa sariig yeela mid kamida mi hadda markaan waa iscadeeyey nabiyullaahi ibraahim wuxuu dhahay nebi ibraahim inii anigu wajahtu waan jiheeye wasiya ama wasiyi daatadayda wuxuu ka wada ahaa layidhi qasadtu bicibaadatii cibaadadayda waxaan ula qastayaa liladii macbuudkii fadara samaawaati samaawaadka abuuray wal arra abuuray xaniifan xaal kii iilanayo diinta qayimkaa u iilanaya baadilkana ka iilanaya wamaa ana anigu mani yahay uu dhahay min almushrikiina kuwa shariig yeelaya mid kamida miihi ah marka hadda waxaa la sheegaa layidhi nabiyullaahi ibraahim markau barbaaray oo macnaha uu weynaaday aagar wuxuu bilaabaa layidhi aabihiis inuu asnaam samaynaayo ashaamtou qori jiraa layidhi aabbihiis markaasuu u dhiibi jiraa layidhi si uu suuqa uga soo iibso asnaamta geeda la qoraayo markaasaa dadka suuqda joogaa laga iibinaya sida haddaba wadamadan maaragtay oo mushrikiinta sida hunuudda iyo adugu arkaysa inay waxyaaba baahla yareeyoo macasabiya dukaamanka u yaalla inay ku caabudaayaan waxyaabaha noocaasa weeye markaas waa u dhiibi jira so uu soo galo kolkaa waa qaadi jiriyaa layidhi ibraahim markaasuu naadi jira wuxuu ku naadinayaa yaa man yastarii maa yaduruhu walaa yanfacu you leey wuxuu leeyahay war waaye ninka gadanaayo walaxaan lurayn oo anfacayn u leeyah ou ku naadinaya markaasaa cid ka gadataa la weynayaa ilaa badeeca waxaa weeye haddaan la ammaanin waxa weeye gedmi mayso haddii la ammaanaba in la gado waaye laga yaaba markay baarto oo wax socdo la waayo oo wax qaato la waayo ayuu soo celinahaa layidhi weli ayuu keenahaa layidhi markaasuu madxaha u gelinaya kolkaasu wuxuu leeyahay isqigii cab ayuu leeyahay webigaan cabuu leeyahy asagoo ku jeesjeesaya qoonkiisa dadkiioo dayayo wuxuu leeyahay cadow webigaan na madaxa u geli arrintaas markay faaftaa layidhi inuu ku jeesjeesahay asnaamta ayay la dooddoodeen ba layidhi kiibaa markaa de ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaana wa waxaajahu waxaa la dooday nebi ibraahim qoomuhu qoomkiisaa la dooday way la doodeenoo diinkiisay kula doodeen wayna handadeenoo asnaamtaan waxbay ku gaadhsii doontaa ay yidhaahdeen haddaad ka tegi weysid waxa aad maaragtay aad ku sheegaysid qaala markaas nabu nebi ibraahim wuxuu dhahay atuxaajunii ma waxaad igula doodaysaan ilaahi fii waxdaaniya sila ay waxdaanidiis ma ilaahay waxdaanidiisaad igula doodaysiin wal xaal qad xaqaaqe hadaanii rabbigu ou hanuunshay oo ugu hanuunsan diintiisa o walaa akhaafu anugu ka cabsamaayu dhahay maakii tushrikuuna alla adigu shariig yeelaysaan bihi maagu asnaam walaa akhaafu anugu makabaqaa u dhahay maakii tushrikuunahu alla adigu shariig yeelaysaan bihi maagu asnaama wey inay inay dhibaato ii geysato maxaa yeele awooday leedahay ma jirto ilaa laakin ayuu dhahay an yashaaa rabbii rabbigaygu inuu doono mooyaane shay-an shay ilaa rabbigaygu inuu waxla doono makruuh o asiibo mahee anigu san kama baqaayuu dhahay wasica rabbii rabbigay waa u waasacaaday kula shayin shay la arka kulligiisa cilman min cilmin xagga cilmiga wasica rabbii rabbigay waa u waasacaadow dhahay kula shayin shay la arka kulligiisa cilman min cilmin xagga cilmiga weye tamyiiz maxaul can ilfaacil weye afalaa tatadakaruuna sawaansadi maysa inuu dhahay oo arrintaa kuwaana qaada maysaan hamsadu shay maxduufay gelaysaa saaduna way ku cadsan tahay oo waxaa weeye ta'amul miyaad ka jeesanaysiin in maaragtay aalihadiinu jamaadaad ay yihiin wax aysan nuran waxna aysan anfacin falaa tadakaruuna wey sogwaano qaadamaysiino ma ogaanaysa inay baadil ay haddana wuxuu dhahay wa kayfa sidee baan akhaafu uga cabsanayaa maakii ashraktum adigu shariig yeelaysaan ilaahay ugu shariig yeelaysaan ah. walaa takhaafuuna idinkuna aydaan ugaga baqayna annakum idinku ashraktum bilaahi alla inaad ugu shariig yeeseen maa lam yunazil alla uusan dejin bihi maaga calaykum wakiila sulaanan xujo faayulfariiqayni labadeena fariiq mideeba axaqu ku xaqnimo badan bilamni amniga in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya wuxuu dhahay nabiyulaahi ibraahim seed maaragtay waxau dhahay seed maaragtay seen uga cabsanaya hau dhahay waxaad alla uu shariig yeelaysaan uga ugagabaqayna inaad alla u shariig yeesheen cibaada oo adigu shariig yeeshay maa lam yunazil bihi waxauna alla usoo soo dejin calayhi muduna sulaanan xujo kama baqaayo weye faayulfariiqayn labadeena fariiq aniga iyo idinka mideebaa xaqu ku xaneen bilamni amniga anaxnu am antum weye in kuntum haddaad ahaateen taclamuna kuwa garanayo marka anaa xaqnimo badan weye qaala tacaala wuxuu qadar ilaahi wuxuu yidhi aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aanan dhihin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi an shirkiga laga wadaa sida xadiis saxiixayn u ahaay aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay oo walam yalbisuu aanan dhihin iimaanahum iimaankooda bidulmin shirki aan ku dheeyey ulaaika kuwaas lahum waxaa u sugnaadow ilaahay alamnu amni ayaa u sugnaada cadaabka laga aamin ahaado wahum kuwaasuna muhtaduuna kuwa hanuuno weye laakiin mushrikiintu amni uma sugnaanin dabadaas marka waxa weye mushrikiin bay ahaayeen maxaa yeele waxaa la yidhi xadiis saxiix waxau ahay baa layidhi ibnu mascuud aa laga wariye waxau dhahay markay soo degtay aladiina aamanuu ilaa aakhir alaaya arrintaasu muslimiintay dhigtaaliyey markaase waxay dhaheen ayunaa lam yadlig nafsahu jawyaha ninka annagaa oo naftiisa aan waynin markaasuu nabigu waxau dhahay laysa daalika walbuu kaas maaha inamaa huwa almushrik ah, waa waa wey mushrik w didka naftiisa dulmiyey alam tasmacuu qawla luqmaan ibni miyaadan maqal dhahay luqmaanu xakiim wiilkiisa wakow dhahay oo yaa bunaya laa tushrik bilaahi wiilkeygi waa u shariigyeena alle ina shirka ladulmun cadiim wa tilka taasowdha ilaahay xujatuna xujadayna alla si ixtaja biha ibraahim calaa waxdaaniyati ilaahi uu ku xujaystay waxaa weeye usuulu lkawaasib iyo wixii ka dambeeyey aataynahaa waanu siinowdha ilaahay ibraahima ibraahimaan siinay annagaas waxanuuni xujadaas u dhila xujatan usoo qadaro xaalay tatii xuja ah calaa qowmihi qoomkiisa xuja ku ah calaa qowmihi qoomkiisa xuja xaal ay ku tahay narfacu waanu kor yeelaynaa hawdha ilaahay darajaatin darajooyin ayaanu kor yeelaynaa manduul ayaanu kolii mataaw aan doonayn amase darajaati darajaatin mancooylo isu ilaafaysay ruux darajadiisa mataaw aan doonayn cilmiga iyo xigmada waayo nebi ibraahimna wuxuu ka yahay dadka ilaahay subxaana watacaala darajadiisa kor u ina rabbaka rabbigaagow ilaahay xakiimun alifalsuuban waha u sancaynaayo caliimun oo ku cilmina haddana farqigiisooda ilaahay oo cid walba ilaahay waxa ay tahay ilaahay waa ogyahay subxaana watacaala casharkeenna meeshaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wataعala aclam wsalaamu عalaykum waraxmat اllaahi وbarakaatu